بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii magaciisu ahaa khud caqiidataka min alkitaabi wasunna ee uu lahaa sheekhii la odhan jiray magaciisa maxamed jamiil zaynow kitaabka isaga ah waa casharkii saddexaad ee aanu ku bixinayno duruustii ku saabsanayd kitaabka isaga waxaan ku dhex jirnay su-aashii iyo ahayd miman natlubu shafaacata arasuuli sal alla alay wasalam rasuulka shafaacadiisa yaan ka weydiisanaynaa oon ka dalbaynaa su-aashaa jawaabteedii baan ku dhex jirnay waxaana inoo soo caddaatay oo aayaddii qur-aanka ahayd ee ahayd qul lilaahi ashafaacatu jamiican aan kusoo sheegnay in shafaacada kulligeed ilahay keliga leeyahay subxaana wa tacaala shafaacada rasuulkana ilaahay baa la weydiistaa ee rasuulka iyo cid kaletana lama weydiisto sidoo kaleeto waxaan soo marnay in rasuulku sal alla alay slam uu baray saxaabiga inuu yidhaahdo allahuma shafichu fiya ilaahay uu ka shafaaca aqbal maxamed sal alla alay wasalam aniga dhexdeedana iiga shafaaca aqbal oo ilaahay buu weydiistay shafaacada rasuulka sal alla alay wasalam ee rasuulku muusa weydiisan waa xadiid xasan aan soo tilmaanay oo tirmidi warinaya waxaa kaloo rasuulku yidhi sal alla alay wasalam inii ikhtaba'tu dacwatii shafaacata yowma alqiyaama waxaan u digdhigtay baryadaydii uu ilaahiga aqbali laha subxaana wa tacaala shafaacata yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ashafaacadeeda aan ummadda u shafaaco qaadayo ilaahay aan ugu ergeynayo midaasaan u digdhigtay buu rasuulku yuri sal alay slam lianna rasuul kasta wuxuu leeyahay dacwo ama baryo ilaahay subxaana wa tacaala uu ballan qaaday inuu ka aqbalayo tayadii marka aakhare iyo maalintaas aan u dhigtay rasuulkooda man maata ciddii dhibatay baan u shafaaco qaadaya oo min ummati ummadayda ka mid a ah. kaasoo laa yushriku aan ula wadaajinaynin billahi ilahi shay-an waxba la wadaajinay ninkii dhinta isagoo muwaxid ah oo in ilaahay xuquuqdiisa ku xadgudin cid kale aan wax la wadaajinin saa ninkii ku dhintahay rasuulku wuxuu sheegayaa sal alla alay wasalam inuu u shafaaco qaadi doono laakiin shafaacada rasuulka sal alla alay slam ilaahay baa la weydiistaa xubbiga caddiiseen ku jirtaa rasuulkana ilaahay baa u idmaya o dhahaya u shafaaco qaad su-aasha kale waxa weye hal natlubu shafaacata min alaxyaa kuwa nool shafaaco ma ka dalbaynaa ma dhahaynaa hebelow ii shafaaco qaad adduunyada dhexdeeda macnaha waxa weyaan ii ergeed oo hebel baan arrin uga baahnahay arrintaa iyadaa niyow iiga ergeed adigaa igaga fiicanay sidaas muu odhan karaa jawaabtu waxa weye natlubu shafaacata shafaacadii waan ka dalbi karnaa iyo ergadii min alaxyaa'i kuwa nool nool fii umuuri dunyaa adduunyada arrimaheeda arrimaha adduunyada iyo baahida adduunyada iyo waxa aad iigu leedahay wax adduunya hadduu yahay markaa iyadaa waad dhihi kartaa hebelow ii shafaaca ama ii erge waad dhihi kartaa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi man yashfac ninkii ergeeya shafaacatan ergo xasanatan oo wanaagsan yakun lahu waxaa uu ahaan doona nasiibun ajir buu ka helayaa minhaa xaggeeda dheef buu ka helayaa iyo ajir waman yashfac ninkii shafaaco qaada shafaacatan yani ergo sayi'atan oo xun yakunu lahu waxa u ahaan doona kifrun qayb baa minhaa iyada xaggeeda uu ka helayaa maaha erga iyo shafaaca ninkii shafaaco qaadana qayb buu ku yeelanayaa ayuu ilahay oranaya subxaanahu watacala wa qaala sala alla alay slam nabiguna wuxuu yihi ishfacuu war ergeeya oo dadka u kala ergeeya oo u kala shafaaco qaada tu'jaru ajir baa laydin siinayaa buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam marka waxa weeye ergada adduunku waa bannaan tahay shafaaco qaadka adduunku waa farafuran yahay bal war diintu way amartay maaragtay rasuulkuna sal alla alay slam waa amray ummadda in ninkii ninka weji agtiisa kuleh kaa kaleeto intuu dantiisa iyo baahidiisa qaado kaa uu wejigi uu agtiisa weji kuleeyahay inuu uga soo dhameeyo shafaacada bannaan ee adduunyada waa midaas maartay ee rasuulku faraya sal allau alay wasalam waa xadiis saxiixa ah, abu daawuud baana wariyey su-aasha kale waxa weye hal naziidu miyaan kordhinaynaa fii madxi rasuuli sal alla alay slam rasuulka ammaantiisa ma badbadinaynaa oo ma ku xeeldhaaraanaynaa sababtu waxa weye laa naziidu ma kordhinayno oo ma ku xeeldhaaraanayno fii madxihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ammaantiisa ku xeel dheeraan mayno qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaa tidhahdaa maxamedow inamaa ana anugu basharun un baan ahay yacnii binu aadan baan ahay milukum oo idinkoo kaleeta yani malagna ma ihi yacni cunsur kalena laygama abuurin binu aadam idinkoo kalaa baan ahay maarata yuuxaa ilaya waxaase la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum macbuudkiina inuu yahay ilaahun waaxidun mid keliya inuu yahay midka xaqa aad ku caabudaysaan macbuudkiina xaqa aad ku caabudaysaan inuu hal mid yahay midkaasaa lagu waxyoonay macnaha waxaan idinla dheerahay keliyata addoon loo waxyoodaan ahay sidiinaan addoon u ahay oo macnaha waxa weeyaan waxba idinlama dheeri ilaa waxaan idinla dheerahay waxyigaa ilaahay uu ii dhiibay subxaana wa ee uu ii diray inaan idin soo gaarsiyo wa qaala sal alla alay sl nabiguna wuxuu yidhi laa tuturuunii ha igu xadgudbina kamaa atarat innasaara nasaaradii say ugu xadgudbeen ciisa bna maryama ciisihii ina maryamo ah siday u yidhaahdeen nasaaradu ciisa waa wiilka ilaahay qaarna u yidhaahdeen waa ilaahay oo sidaa ay ugu xadgudbeen ha igu xadgudbina bu rasuulku sal alla alay wasalam oo xaq aan alayn haysiinina ilahay martabadiisa hay gaarsiinina addoon baan ahay addoonnimada hay dhaafinina buu rasulku sal alla alay slam fa innamaa ana anugu uun cabdun addoon un baan ahay faquluu waxaad idhaahdaan haddaad i qabtaan cabdullaahi ilaahay addoonkiisii wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii dhah addoonkii ilaahay uu soo dirsaday intaa uun idhaha bu rasuulilahi sal alay slam laakiin ha igu xadgudbina oo xaddaan leeyahay dhaafinina oo addoonnimadayda hay dhaafinina oo waxaanan lahayn haysiinina xaq ilaahay leeyahay subxana wa tacala idinkoo doonaya inaad weynaysaan xaq ilaahay uu leeyahay haysiinina bu rasuulkuilahi sal alay slam xadiidkaasna waa xadiis bukhaari uu wariyey walitraa'u almubaalagatu fi lmadxi waa ammaanta ood ku xeeldheerataa itra la yidhahda maarka ammaantayda ku xeel dheeraanina saasuu rasuulku leeyahay sala allahu alay wasalam marka rasuulku ammaantiisu yani waxa weya waa dhammaystiran tahay oo ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala laakiin waxa weeyaan in la dhaafiyo xuduudda binu aadamka oo loo maleeyo inuu ilaahay wax la wadaago subxaanahu wa tacaala siduu ilahay wax u tara wax u tiri karaay middaa way miduu rasuulku ka digaya sala allahu alay wasalam cinwaankana wuxuu ka dhigay sheekhu aljihaadu walwalaa-u jihaad oo ilaahay jidkiisa lagu jihaado walwalaa-u iyo jacaylka oo la jeclaado ama nicitaanka cid la noco walxukmu iyo xukunkii buu halkan kaga hadlaya jihaad fii sabiili illah nafta iyo maalka oo loo furo ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala alwalaa walahana waxaa la yidhaahdaa inaad macnaha ruux jeclaato ama u gargaarto ama aada nacdo oo aada tuurtaa la yidhahda yaa la tuuraa yaase la soo dhawaystaa oo la jeclaadaa masaladaana wuu ka hadli doonaa walxukmu xukumkiina wuu ka hadli doonaa oo macnaha waxa weeyaan ummadda iyo xukumkeedana sidaas uu ka hadli doonaa oo waxa weeye maxaan isku xukumaynaa shayga aan isku xukumaynaa haddaana dad muslimiin a muxuu yahay arrintaa iyadoo qaado wuxuu sheekhu isweydiiyey maa xukmu ljihaadi fii sabiili illah jidka ilaahay oo lagu jihaadaayo xukumkiisu muxuu yahay aljihaadu jihaadkii waajibun jawaabtu waxa weeye aljihaadu jihaadkii waajibun waa waajib bilmaali maalkii inaad ku jihaado xoolahaagii wannafsi inaad naftaada ku jihaado wallisaani inaad carabkaada ku jihaadahay waa waajib buuri macnaha jihaadku waa inaad wax alla wixii dadaalkaa ah aad ku bixiso ilaahay jidkiisa subxaanahu watacaala diinta ilahay say u kor noqon lahayd mabda-an aad aaminsan tahay iyo tawxiidkii caqiidadaada sidii aada u xambaari lahayd saaad ugu dhibaatoon lahayd xoolahaaga iyo dhaqaalahaaga saad ugu bixin lahayd u hor lahayd naftaada sidii aad ugu bixin lahayd rijii ilahi wa watacaala ead u dhiman lahayd adigoo markaasi difaacaya diinta ilahi difaacaya mabda'aaga difaacanaya si aad u dhiman lahayd si aad carabka uga dagaalami lahayd oo ilaahi subxaana wa watacaala carabkaaga aad diinta dadka ugu gaadhsiin lahayd oo carabkaaga aad diinta ugu difaaci lahayd haddii ilaahi subxana watacaala caqli ku siiyey haddii ilaahi subxaana watacaala hadal ku siiyey inaad macnaha waxaway intaasoo dhan u adeegsato rabbi subxaana watacaala diintiisa sida ay u kor noqon lahayd litakuuna kalimatullahi alculyaa rabbi kelimadiisu inay kor noqoto diintiisu kor noqoto ummaddiisa iyo dadka isaga rumaysan inay kor noqdaan taa inaad u guntato ood u xanjeerato ood isku daydo maaragtay inaad macnaha arrintaa iyada aad ka dhigato shaqo ka dhigato ma qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yihi infiruu baxa oo ilaahay jidkiisa u baxa yacni ka baxa guryihiina khifaafan idinkoo fudfudud watiqaalan iyo idinkoo culculusba ama idinkoo mid mid ah oo koox koox yaryara ama idinkoo jamaacaad waaweyn ah baxa buu ilahi oranayaa subxaana wa tacaala oo wajaahiduu jihaada dagaalama biamwaalikum xoolihiina ku dagaalama wa anfusikum nafafyaalkiina ku dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahina ku dagaalama jidka ilahay ku dagaalama subxaana wa tacaala iyo naftaada jidka ilaahay ku dagaalama idinkoo badan iyo idinkoo yarna baxa buu ilahi oranaya subxaana wa tacaala oo gaalada iska dhicin mabdi'iina xambaara oo daddiina difaaca oo caqiidadiina u dagaalama ha noqonina dad aan xilkas dad aan xilkas ahayn oo wax xilba aysan saarnayn oo mas-uuliyadi ayn saarnayn oo diintoodii mabaadidooda aan iska xil saarayn ha noqonina ee xambaara mabdaa ilaahay idiin subxaana wa tacaala oo shay kasta oo qaali ah naf ha ahaato xoola ha ahaado shay kasta oo qaaliya ah iyada ku difaaco u hura buu ilahay oranaya subxana wa tacala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi jaahidu lmushrikiina gaalada la dagaalama biamwaalikum xoolihiina kula dagaalama wa anfusikum naftiina kula dagaalama wa alsinatikum carabyaalkiina kula dagaalama xoolaha ayaa la hormariyaa markii jihaadka laga hadlay maxaa yeelay xooluhu waa lafdhabarka jihaadka ninkii macnaha xabadda ridayay ee dagaalamayay wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado wuxuu u baahan yahay wuxuu xabadii uu ku iibsado wuxuu u baahan yahay wuxuu reerkiisii macnaha waxa weeyaan wax u biila wuxuu u baahan yahay wuxuu kaba siisto wuxuu u baahan yahay wuxuu dhar siisto wuxuu u baahan yahay wuxuu luqmad ka dhigto intaasoo dhan ayaa xoolihii ku fadhiya xoolihii marka waxa weeye sidaa daraaddeed buu ilaahi subxaanahu watacaala aayadaha qur-aanka ah hal aayad buu dhaqaalaha ilaahay siiyey waxaa loo baahan yahay inay ilaahay diintiisa iyo dacwadiisa iyo jihaadka ilaahay daraadii ee gaalada lagula jiro inay ku garab qabtaan oo ku baxsadaan baa loo baahaya maalka naftana sidoo kaleeto ninkii ilaahay geesinimo uu siiyey oo ilaahay subxaana watacaala adkays uu siiyey ninkaasi inuu goobta tago oo gaalada la dagaalamo ayaa iyadana loo baahan yahay carabkana lagu dagaalamo oo dacwadii dadkii lagu gaarsiiyo oo shubahaadka gaalada ka imaanaya lagu difaaco oo diinta ilahay lagu difaaca loo baahan abu daawuud baa xadiidkaa wariy xadiid saxiixa marka jihaadkii wakaa weliba si gaar ahaaneed jihaadku wuxuu usii waajibayaa maanta aan joogno oo gaaladii kulligeed ay u midowday sidii islaamka u tirtiri lahay sidii kooxdaa yarta ilaahay rumaysan loo tirtiri lahaa wax kasta loo adeegsanayo mar dacaayad loo adeegsanay oo la odhanayo mar waa buudladuurkii mar la odhanayo maarata waa mutaطarifiintii mar la odhanayo waa usuuliyiintii mar la odhanayo waa irhaabiyiintii mar la odhanayo waa kuwii xag jiray dacaayaad iyo maaragtay wax alla wixii ay yani suuradooda ku xumayn karaan wejigooda ku tashwiihin karaan ayay adeegsanayaan marna gacantaa la isula imaanaya oo waxa weeyaan wax alla waxay awood haystaan awood dhaqaale ha noqoto awood ciidan ha noqoto awood siyaasadeed ha noqoto awood idaara ha noqoto kulli waxay doonayaan inay u adeegsadaan siday diinta iyadaa kula duula dagaalan lahay maanta oo kaleeto marka sidaa ay tahay gaalo o dhan isu kaashatay inay islaamkaiyo dadkeeda la dagaalanto jihaadku wuu kasii marka adkaanayaa waajib kusii noqonayaa waajibnimadiisuna waa sii laban marka bal waxa weeye jihaadka keliyeeta maanta layskuma daynayo oo gaalada inagu dayn mayso haddaan diinta islaamka o dhan ka tagno magac intaan diin islaamka haysanayo waa laynaa dagaalamaya magac keliyeeta maanta waxa bosnia herceg waxa ka dhacayaay waxa weeyaan waa daliil cad maxaa lagu leynayaa waa dad muslimiin islaamka wax tuman kama haystaan magac mooyaane maca dalika islaamnimaa loo leynaya maxaa ka socda filistiin kashmiir maxaa ka socda yacni waxa weeyaan dagaal aan macnaha waxa geel waa usoo baban iyo dulmi aan macnaha waxa weeyaan aan meel loo soo mari jirin meel loo cuftadan aan la haysanin baa muslimiinta lagu hayaa maarata waa in wax la iska dhexeeya marka oo gaalada la iska dhexeeya su-aasha kale waxay tahay ma huwa alwalaa waluhu muxuu yahay alwalaau walihi jawaabtu waxa weeye huwa alxubbu waa jacaylka iyo nusratu u gargaaridda wey yaad jeclaan yaadse u gargaari dadka aad u gargaaraysid jeclaanaysid soo dhawaysanaysa yaa wey qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi walmu'minuuna dadka muminiinta ee ragga ah walmuminaati iyo hablaha muminaadkii bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale awliya u yihiin awliya isu yihiin waa dad isjecel waa dad isu gargaaro isu kaalmeey waa dad isqadariye sidaasuu ilahi oranaya subxaana wataala waa dad isu soo dhaweysa iimaankaas ka dhexeeya mabda'a ka dhexeeya isku soo dhawaysanaya wa qaala sal allau alay wasalam rasuulkuna wuxuu yihi almu'minu ruuxa mu'minkii lilmu'mini mu'minka kale kalbunyan kalbunyaani dhis oo kale u yahay dhistaasoo yashuddu adkaynayo bacdu qaarkii bacdu qaar kale adkaynayo yani ah, dhista gurigu ka kooban yahay siday isu haysatay isu adkaynaysa nidaamka kale u garab taageen saasoo kale mu'miniintu isu yihiin bu rasuulku sal alay slam saas wey marka dadkii mu'miniinta maadaama mabda u mideeyey tawxiidku u mideeyey caqiidadu ay midaysay sidaa daraaddeed buu ilaahay subxaana watacala wuxuu ka dhigayaa dad walaalo ah oo isjecel oo isgarab istaagaya cadawgooda iska kaalmaysanaya iyagii isa soo dhaweynaya waana miisaankaas miisaanka dadka lagu jeclaado ama lagu fogeeyo nin walbana intuu ilaahay u jiro ee u dhow yahay ayaa la dhawaystaa intuu ilahay ka dugsan yahay ka fog yahayna waa la fogeeyaa laakiin waxa weye aasaas kale oo dadka lagu dhaweeya lagu soo lagu fogamay muslim baa wariya xadiidka su-aasha kale waxay tahay hal tajuusu miya bannaan tahay muwaalaatu lkufaari gaalada in la jeclaado wa nusratin iyo gargaaridooda ma bannaan tahay jacayl gaalo la jeclaada ma bannaan tahay in loo gargaaraayo ma banaan tahay in la garab istaagayo ma banaan tahay in loo hiiliyaay ma banaan tahay laa tajuuzu jawaabtu waxa weeye laa tajuuzu ma banaana muwaalaatu lkufaari gaalada in weli laga dhigto in la jeclaado wa nusrati gargaaridooda ma banaan gaal ah inaad garab istaagtood u hiliso oo xoolo ugu heliso oo afka ugu hilisiyo carab oo gacan aad ugu hilisaay ma banaana inaad jeclaatana ma banaana qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waman yatawallahum ninkii awliye ka dhigta oo minkum idinka idin ka mida gaalada ninkii jeclaada ama ninkii garab istaaga oo idinka idinka mida muminiinto inahu ninkaasi minhum ayagu ka tirsan yahay buu ilahi oranaya subxaana wa tacala markiiba waa leexday oo safkoodii xaggoodii u ilahay kasoo jeediyay subxana wa tacala islaamnimadii waa ka baxay macna islaamnimadii waa ka baxay wa qaala sal lla lay sl rsulkuna wuxuu yihi ina aala bani fulan ree bani fulan laysuu maysan ahaanin i anigu kuwaan jeclahay ee aan garad u gargaarayn garab istaagaya ma aha rasuulku sal la alay wasalam sidaas weeyaan marka waxa weeye waa mas'alatu lwalaa'i walbara caqiidat lwalaa'i walbara yaan jeclaanaynaa oo yaan soo dhaweysanaynaa oo yaan garab istaagaynaa hiil iyo hoo yaana garab istaagaynaa waxaan la garab istaagaynaa ruux kasta oo mu'min ah jinsiyaduu dooni halahaado wadankuu dooni ka yimaado midabkuu dooni halahaado martabadu dooni dhaqaale ka joogo marba hadduu mu'min yahay waxaa lagaga maarmaana inaan weli ka dhigno walaalkan inaan ka dhigano oo aan soo dhawaysano oo hiil iyo hooba aan ku garab istaagna loo baahay haddiise uu cadow yahay oo ilaahay diintiisa ka tegay oo mujrim uu yahay waa inaan fogeyno inaan iska durkino oon nacno oon fogeyno oon go-daamino goyno weyaan maana walow haba noqdo kii hooyadaada iyo aabbaha ay dhaleen walow ha noqdo midka qaraabadaada tolkaaga ha noqdo marba haddaad mabda' ku kala tagteen ina aad kala tagtaan oo aydaan macnaha waxa weeyaan aydaan wax walaaltinimo iyo isjacayl uusan ka dhexayn isxiriirin iyo waxa weeye maaragtay isa soo dhaweyn mabda' ku salaysan qaraabtinimo wixii xaq qaraabe uu kugu leeyahay mooyaane oo waalidiinta oo kaleeto xaqul qaraaba wixii uu keena mooyaane laakiin waxa weeye jacayl iyo garab istaag iyo uhiilin iyo arrimahaasoo dhan kuguma laha xaq kuguma laha sidaa daraaddeed arrinta lagu kala baxaya ma aha qabiil iyo qaraabtinimo iyo tol ma aha arrinta laisku dhaweeyo ama laysku fogeeyo sida soomaalida ka jirta oo kaleeto ree hebel ma aha ninkan kanna waa ree hebel kani waa maaragtay waa qoladaas ku dhashay kanna qoladan ka dhashay inaad ku fogeysad kusoo dhaweysatahay waxa weeyaan waa khalad ruuxa waxaa lagu fogeeyaa ama lagu soo dhaweeya waa ilaahay subxaana watacaala kolba intuu ku u dhow yahay ama uu ka fog yahay maarata su-aasha kale waxay tahay man ilwaliyu man huwa alweli weligu yuu yahay weli yaa la yidhaahdaa jawaabtu wax weeye alwaliyu weligu huwa almu'minu waa ruuxa mu'minka attaqiyo ilahay ka cabsado nin kasta oo ilaahay ka cabsado mu'min ilahay rumaysan waa weli qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi alaa hooyaay ina awliyaa allah ilahay awliyadiisa laa khawfun cabsimaysan ana calayhim shoor walaa hum yaxzanuuna kuwa murkayana maysan uma murkayaan aladiina kuwa weeye awliyadaas aamanuu ilahay rumeeyey oo kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa cabsada ilaahay dadka rumeeyey haddana ka cabsada kuwaasaa ogeynaya meeshay joogi dooni ha joogeen intay dooni hala ahaadeen ha qarsoonadeen ha muuqnaadeen marba haddii uu mu'min ilaahayna ka cabdooy waxaad waa wey khalad wey marka fikradda odhanaysa in dhowr nin oo macnaha wax weeyaan la yaqaano hebel iyo hebel in awliya loo haysto laakiin mu'miniintaa kale inaan awliya loo haysanin waa khalad waxaa kaloo khalad ah in awliyanimada garashadeeda lagu garto iyo miisaanka lagu miisaamo ruuxna weligiiaa laguma arko in laga dhigo kuwa kalba wixii mucjizaad wixii khawaariqulcaadaad wax maskaxda ka wey ama waxyaaba soo socda hadduu ka warramo loo qaato ka soo hadalnay waxa weeyaan ninkuu weli kuma noqdo hawada hadduu duulo xataa weli kuma noqdo badda hadduu dul maro isagoon markaba aan doon saarayn weli kuma noqonay ninka noocaasoo kale tustaaminaya sida imaamu shaafici uu yihi nin haddaad aragto hawada duulay ama badda dul ha u rumayni uu weli yahay ilaa aada kitaabka ilaahay ku miisaanto oo saarto haddii kitaabka ilaahay u waafaqo oo ninku dhaqmo oo noqdana waa weli ilaahay waxa ka muuqdayna waa karaamaad haddiise uusan kitaabka ilaahay ku dhaqmin si in badan oo maanta suxari ay u badan yihiin oo awliya loo haysto kitaabka ilahay hadduusan ku dhaqmin waa beenaale shaydaan abuuy ee ka dheeroo buri imaamu marka weliga sidaas inagu haysano ma ah dhowr nin oo macnaha meel iyo meel ku aasan ma ah awliyada muslimiinta oo dhan mu'miniinta ilaahay ka cabsadoo dhan waa awliya maahay sidaas weyaan wa qaala sala allahu alay wasalam nabiguna wuxuu yihi inamaa waliyii aniga weligaygu allahu ilaahay weeyaan wa saalix almu'miniina mu'miniinta intooda wal wanaagsan kuwaasa aniga awliyadayda kuwan jeclahay ee i jecel ee u garab istaagaya yowna garab istaagaya kuwa weeyaan rasuulka sala alay wasalam waa xadiis saxiixa ah. axmed baa weriya xadiiskan halkaa waxaa kaga soo baxa mas'alatu lwalaa iyo jihaadkiisa waxaa inoo laaban xugma wuxuu sheekhu marka isagoo masalada iyadaa isweydiinaya bimaadaa yaxkumu muslimuun muslimiintu maxay isku xukmiyaan dastuurkooda dhaqankooda muxuu yahay xeerka jabaa dastuur caqligooda ka dejiyaan ba ma baarlamaanku wuxuu u dejiyaan ma dhaqan ay aba ka xooy qur-aanku waxa wey yaxkumu lmuslimuuna muslimiintu waxay isku xukminayaan bilqur'aani ilaahay soo dejiyey waxa ilaahay uu ku soo dejiyey ummadda ku kala xukmi rasuulka lagu sal alay wasalam wa qaala allahu alay sal rasuulku wuxuu yidhi caalimi alghaybi allaha waxa maqan ogow waashahaadati iyo waxa jooga midka ogow anta adigu taxkumu waad kala xukmisaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda adaa kala xukmiya ilaahay subxaana wa tacala waxa dhex maray addoommada iyo arrimaha dhexdooda ka dhacaya ilahay oo adaa kala saaro subxaanahu watacala adaa kala xugmiya diintaada lagu kala xugmiya laakiin maskax iyo caqli iyo wax meel kale lagala yimi toona ummadda laguma kala saaro waana khalad weyn oo mujtamacaadka muslimiinta ah bulshooyinka islaamka dadka muslimiinta qoysada islaamka maanta khalad weyn ay ku sugan yihiin in ilaahay subxaana watacaala diintiisii dhaqankiisii dastuurkiisii qaanuunkiisii inta layska tuuro dhabarka laga tuuro inaan qawaaniin kaleeto iyo dhaqamo kaleeto aan soo qaadano haddana isla markaa aan islaamnimo sheeganahay yacni waxa weeyaan dhibkeeday leedahay weliba dhaqamadu waa kala fog yihiina dhaqamo gaara ah ay dejiseen inaan soo amaahano oo markaa wadamadeeni iyo dadkeeni aan ku xugminahay innagii shacabka ahaa ee raciyadda ahna aan sidaa ku raali noqonahay waa dulmi aan dulmi ka dambaynin wey waxaana weeyaan waa arrin aada iyo aada khatar ah diinteenna khatar ku ah iyo mustaqbalkeena iyo aakharadeena weyn cinwaankan kaleeto waxa weeyaan alcamalu bilqur'aani walxadiid dhaqan in lagu dhaqmo qur-aanka iyo xadiidka rasuulka sal alla alay slam labada master ayaan leenahay haddaynu nahay dad muslimiin ah inaan labadaa dhaqankeena ku salayno oo nolosheenna ka qaadano oo nolol maalmeedkeena u celino oo iyaga hogaan ka dhiganno u dhiibano iyaga maaragtay maamulka middaa iyadaa buhaari meeshan taasana uu kaga hadlaya ilahay wuxuu leeyahy limaada anzala allahu alqur'aana muxuu ilaahay qur-aanka usoo dejiyey ujeedada uu ka lahaa ilahay qur-aanka soo dejintiisu maxay ahayd jawaabtu waxa weeye anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey alqur'aana qur-aankii buu ilahay soo dejiyey lilcamali bihi in lagu dhaqmo qur-aanka buu ilahay usoo dejiyey subxana wa tacala in la barakaysto maya in dadka dhintay lagu dul akriyo maya oo keliya maya in macnaha la dhunkado oo keliyata maya in meel kore la sula keliyata maya ilaahay wuxuu usoo dejiyey inuu dhaqan noqdo maamul inuu noqdo nolosheenna kontaroolo oo nolosheennu ay ka dambayso isaga inuu noqdo ilahay ugu talagale subxana watacala qaala tacaala ilahi wuxuu yihi ittabicuu raaca maa anzila maa unzila wixii la dejiyey ilaykum idinka waxay laydinku soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiin laydinkaga soo dejiyey midkaa isaga a dabagala oo raaca oo noloshiina ka qaata wa qaala sal alla alay slam nabiguna wuxuu yihi iqra'u lqur'aana qur'aanka akriya wacmaluu bihi kuna dhaqma walaa ta'kuluu bihi ha ku cunina ha ka dhiganina macnaha waxa weeyaan shay aada cunto ku raadsataan oo risqi aada ku doonataan ha ka dhiganina kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala ha ka dhiganina meelaha macnaha munaasabaadku ka jiraan ku intaad ku akridaan un aad wax ka ku cuntaan ha ka dhiganina mid intaad qardaaso un ku goysaan wax ku heshaan ha ka dhiganina waxaad ka dhidaan midaad akrisaan oo aad fahamtaan markaad fahamtaanna wixii idinka soo baxay aad ku dhaqantaan oo noloshiina guriga ku salaysaan iyo midiina fardiga iyo midkiina bulshadaba saa ka dhiga bu wilah warnaya subxaana wa tacaala waa xadiid saxiixa axmed baana wariyey rasuulkaa odhanayaan ujeeda sal alla alay slam waxa weye su-aasha kale ee sheekhu is maa xukmu lcamali ku dhaqanka xuya camal in lagu camal falo bilxadiidi saxiixi xadiidka rasuulka ka sugan ee saxda ah kucamalfalkiisa xukunkiisa xuya jawaabtu waxa weye alcamalu kucamalfal bilxadiidi xadiidkii lagu camal falo xadiidkii asaxiixi ee rasuulka ka sugnaay waajibun waa waajib xadiidka rasuulka ka sugan in lagu camal falo isagana waa waajib maxaa yili qawlihi tacaala ilahay baa wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idinla yimi faquduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebay canhu xaggiisana fantahu ka har rasuulku wuxuu idinla yimid ee amarka ana qaata nahyigii wuxuu idinka reebayna ka har waa axaadiistii rasuulka sal allau alay wasalam wa qaala sal alla alay slam nabigu wuxuu yihi calaykum dushiina calaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima jidkaygii iyo dariiqadaydii laazima wa sunnati alkhulafaa khulafadii sunnadoodii jidkoodiina laazima khulafadii alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee u xanuuninahay waxa wey waa khulafadiisii abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali khulafadaa rasuulka uga dambeeyey sal alay slam maamulkii dawladda islaamka kuwaa iyaga ana jidkoodii ku dayda yuu rasuulku yuri sal lay wasalam sunnadaydii iyo jidkaygiina inta ka horraysa ku dayda tamasakuu qabsada buu rasuulku yuri sal lay slam biha iya qabsada oo goostambeedka ku qaniina oo ku adkaysta oo iyada yaan laydinka riixin buu rasuulku yuri sal lay wasalam waa sunnadii rasuulka kutubta axaadiista faraha badan umahaatusitaha hayruha aada bay u fara badan yihin wax kastoo rasuulkeenu samayn jiray sal alay wasalam oo inaga maslaxa inoogu jirtana waa lasoo raray kulligeed waa inoo taalan ee waxa loo baahay keliyata intaan baranno inaan markaas kadibna dhaqan gelina maanta waa xadiis saxiixa ah, axmed baana wariya xadiiskaasa su-aasha kale waxay tahay hal nastagni miyaan ku kaaftoomaynaa bilqur'aani qur'aanka ma ku kaaftoomaynaa cani ilxadiidi xadiidka maga kaaftoomaynaa qur'aanku ma nagaga filan yaha xadiidka waa qur'aanka keliya intaan qaadano xadiidka ma iska dayn karnaa ma ka maaranaa xadiidka jawaabtu waxa weye laa nastagni kama maarano oo kuma kaaftoomi karno bilqur'aani qur-aanka keligii can ilxadiidi xadiidka rasuulka kama kaaftoomi karno qur-aanka basan qaarana xadiidna uma baahni war ma aha arrin asaxaysana ma aha qur-aankuna xadiidka kama maarno qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi waanzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga maxamedo addikra qur-aankii kugu soo dejinay litubayina si aad u caddayso linnaasi dadka ugu cadayso maa nuzila ilayhim wixii lagu soo dejiyey qur-aankaan kugu soo dejinay waxaan kugu soo dejinayna waxa weeye in aad dadka u caddayso wixii lagu soo dejiyey rasuulka caddayntiisiina waa axaadiis oo qur-aanka ku fasiray oo macnaha waxa weeye yani waxyaalihii qur-aanka lagu duuduubay uu rasuulku ku faahfaahiyey axaadiistii sal alla alay wasalam tusaale haddaan soo qaadano oo kaleeto rasuulku sal alla alay wasalam ilaahi subxaana wa wuxuu qur-aanka ku sheegay salaada tukada laakiin ma lagu sheegay qur-aanka dhexdiisa salaadu inta ragcadood ay tahay salaada subax salaada duhur inta ragcadood ay tahay laguma sheego salaada macnaha waxay dhasho inta ragcadood ay tahay qaabka loo tukanahay yacni arkaanteeda kulli intaasoo dhan laguma sheego intaasoo dhan laguma sheegin kitaabka qur-aanka yaa faahfaahiyey marka waxaa faahfaahiyey qaabkii salaada loo tukan lahaa rasuulkeennaa faahfaahiyey sal alla alay slam axaadiistiisu faahfaahiyey sidaa daraaddeed qur-aanku kama maarmo axaadiista innaguna kama wada maaranno kitaabkeenna iyo iyo xadiidkeenna labadooda midna kama maarano kama maaran kitaabkun xadiidkuna sidiisuba waa tafsiirkii rasuulku uu tafsiiriyey kitaabka qur-aanka uu tafsiiriyey wa qaala sal alla alay sl nabigu wuxuu yihi alaa hooyaay wa inii aniga uutiitu waxaa lay siiyey alqur'aana qur-aankii baa lay ilahay qur-aankii buu siiyey wa milahu iyo mid la ah macahu oo maciisa midka qur-aanka la ee la siiyey muxuu yahay waa xadiidkii rasuulka sal alay slam isaguna waa waxyi waa waxyi ilahay baa kusoo dejiyey subxaana wa tacaala oo u sheegay xadiid qur-aanka sidii loogu xekana loogu waxyoodo waa waxyi marka labaduba maarta waxuu rasuulku sal ly sl jeedkiisa kale yimid ma jiro saxiix waa xadiid saxiixa rawahu abu daawuud wagayruhu abu daawuud iyo kayrkii baa wariyay su-aasha kale waxay tahay hal nuqadimu ma ka hormarinaynaa qawlan qowl calaa qowli illaahi ilahay hadalkiisa hadal kale ma ka hormarinaynaa wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sal ly slm hadalkooda hadalkii ilaahay iyo hadalkii rasuulka hadal kaleeto oon ka hormarinaynaa ma jiraan jawaabtu waxa weeye laa nuqadimu ma horumarinayno qawlan hadal calaa qawli illahi ilahay hadalkiisa iyo warasuulihi rasuulka ilaahay iyo rasuulkiisa hadalkooda hadal kaleetoon ka dooranayno amaan ka horumarinayno ma jiro liqawlihi tacala ilahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilahay rumeeyeyow laa tuqadimuu ha hormarinina ha hormarinina qawlan aw ficlan ha la hormarinina bayna yaday illahi ilahay hortiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa hortooda qowl iyo ficil ha hormarinina maarata ha la hormarinina ka suga ilahay iyo rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa ka suga markay xukumka idin siiyaan markaa kadib ka qaata laakiin waxa weeye inaad ilaahay qowlkiisa iyo adoon ogaanin wuxuu ilaahay ka yidhi rasuulkiisuna ka yidhi inaad iskaga dhaqaaqdahay middaa iyadii waxa weeyaan waa ka hormar ilaahay iyo rasuulkiisa aad ka hor dhacday weli qawlihi sal alla alay slam rasuulku wuxuu yidhi laa taacata adeecid ma jirto limakhluuqin cid makhluuqa ilaahay adeecad adeecid uma sugin laa taacata adeecid ma jirto limakhluuqin makhluuq la adeeco fii macsiyati alkhaaliqi ilahay macsiyadiisa lagu adeeco cid ilaahay macsiyadiisa lagu adeeci karo lagu laga yeeli karo ma jirto haddii lagu faro shay macsiyo ah oo xumaan ah haddii lagu faro ama boqor ha ku faro ama aabba ha ku faro ama amiir ha ku faro cid ku fartaba haddii lagu faraayo cid aad ka yeeli karta ma ay jirto ilaahay subxaanahu watacaala inaad caasido maalinta cid arrintaa yeelan kartana ma jirto oo lagaga dambay karo ilaahay subxaanahu watacaala caasiyadiisa maalinta waa xadiis saxiixa rawahu طabrani dabrani baana wariyey maarta wa qowl ibn cabaas ibn cabaasna wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka cabsanaya an tanzila inay idinku soo degto calaykum dusiina dushiina xijaaratun dhagaxyaan inay min asamaa samada idinkaga soo degaan samada inuu dhagaxy kaga soo daataan ka cabsan buuri maxaa yeelay aquulu waxaan leeyahay lakum idinka qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi baan idin leeyahay wataquuluuna idinkuna waxaad leedihiin qaala abu bakrin wacumara abubakr iyo cumar baa yidhi baa idinku odhanaya yani markaan masale isku qabanno oo arrin ina dhex timaado aniguna ilaahay baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi baan idin lehay oo rasuulka hadalkiisii baan idiin soo daliilinayaa idinkuna abubakr iyo cumar ficilkiisii baad soo daliilinaysaa sidaa daraaddeed horumarintaa aad abubakr iyo cumar aada ficilkooda qowlka rasuulka horumarinaysaa dhagaxyaan inay samada idinkaga yimaadoon laydin ciqaaban ka cabsanaya buimaarta abubakr iyo cumar ma taqaanaa abubakr iyo cumar waxa wey waa raggii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ardadiisii wey ummadda labadii nin ay ugu fadli badnaa wey isla markaa haddana mar marnaba ibnu cabaas muusan ka raali noqonin in rasuulka lala simo sala allahu calayhi wasalam in rasuulka laga hormariyo muusan ogolaan bal waxa weeyaan cid kasta nin hadalkiisa laga yeelayo oo si dhammaystiran loo qaadanayo ma jiro ilaa nebi maxamed maya sala allahu calayhi wasalam hadalkiisa ayaana waajibin waa ina cid kasta hadalkiisa ka hormarin rasuulka ilaahay baa reebay cid kaloon ka dhegaysanayo ma jiro rasuulka ilaahay baa amray cid noo diidi karta ma jirto rasuulka ilahay baa noo jideeyey sidaasaanu qaadanayna sidaasaa loo baahay macnaa waxa weye dadka muslimiinta inay noqdaan su-aasha kale waxay tahay maadaa nafcalu maxaan samaynaynaa ida ikhtalafnaa haddaan iskhilaafno ummaddii haddii khilaaf dhex yimaado oo arrin aan isku qabanno maxaan samaynaynaa miyaan islaynaynaa xaggeen la aadaynaa jawaabtu waxa weeye nacuudu waa noqonaynaa ila alkitaabi kitaabka ilaahay iyo wasunnati asaxiixa sunada rasuulka sal allau alay wasalam ee ka sugnaatay kuwaasaan u noqonayna iyagaasaan ka raadinaynaa xal uga raadinayna doodannada iyagaa nagu kala bixinaya ayagaa maaragtay noo kala caddaynaya iyagaana kala saaraya maaragtay qaala sal allahu qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi fain tanaasactum haddaad doodaan fii shay-in shay haddaad ku doodaan farudduuhu celiya shaygaas ila allahi ilaah xaggiisa u celiy iyo warasuuli rasuulka ilahay u celiy ilaahay iyo rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilahi baa loola jeeda rasuulkana waxaa loola jeedaa sunnada rasuulka sal alay slm in kuntum haddaad tihiin wey tu'minuuna kuwa rumeeyey billaahi ilahay haddaad rumaysantihiin iyo walyawmi alaakhiri maalinta akhra haddaad rumaysantihiin haddaad tihiin dad mu'miniin ah oo maalinta aakhra rumaysa dooda idin dhex martay wixii aad isku qabataan ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyo haddii dhiig idin dhex yimaado haddii arrin kale aad isku qabataan wax alla wixii dood ee idin dhex martay isku qabsataan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka u celiya sal alla alay wasalam waa haddiise aada mu'miniin tihiin haddaydaan mu'miniin ahayna meeshaa doodaan ba la aado dalika midkaa isaga ayaa khayrun idiin wanaagsan oo wa isagaa idiin khayr badan oo waxsan wanaagsan ta'wiilan ciribta dambe iyo yani gadaal dambena iyadaa wanaagsan buu ilahi warraya subxana wa tacaala wa qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi calaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima wa sunnati alkhulafaa khulafadii sunadoodii laazima alraashidiina ee hanuuninaysay hanuunsanaa dadkana hanuuninayay tamasaku qabsada biha sunadaa iyadaa ku dhaga sunadaasi sunadeeday ku dhagab rasulku leh sal alay wasalam dood markiina dhex martana u celiya middaa iyada usoo noqda maaha saasaa loo baahaya saxiixuna rawahu axmed axmed waa wariyey xadiidka isagaa waxaa loo baahaya marka dadka muslimiinta bedelkii ay odayaasha u noqon lahayn xeer jajabka loo celin lahaa dastuurka maxaakimta ee daalimka ee ilaahay subxana wa tacala diintiisa lagu bedashay loola noqon lahaa dadka muslimiinta waxaa loo baahanya ka yar iyo ka weyn yani rag iyo haween kulligood inay arrimaha doodaha ee dhex marayahay iyo waxay isku qabsanayaan iyo ismaandhaafka dhexdooda imaanayahay in ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam noo celiyo halkaasaa waxaan ka helaynaa xugum oo cadaalad ku dhisan waxaan ka helaynaa inaysan midkeenna u exan waxaan ka helaynaa xugum ina qanciya oo labadeennaba aan ku qanacno meeshaasaan ka helayna maaha laakiin haddaan meelo kale ula noqono waxaa inagu dhacaysa diin la-aan adduunyo iyo cadaab aakhara ayaa inoo kulmaya maaragta waana dhibaatada maanta haddaan nahay dad muslimiin ah ina haysta wey ilaahayba kuma kalsoonin manhajkiisii iyo diintiisii kitaabkiisii kalsooni kuma qabno oo rasuulkiisii sala allau alay wasalam iyo diintu leymid kalsooni kuma qabno waan ka hanweynaa maalo kaleeta iyo dastuur ay gaala dejisatay iyo waxa inagu gacmaheena ku dejinay iyo wax awyadan aan ka soo gaarnay un macnaha aada moodaa inaan macnaha kaga kalsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yani waxa weye iyo kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sal alay wasalam sidii macnaha waxa weye nin soomaaliya laga sheegay kitaab alla dantay moog kitaab alla dantay moog ayuu yidhi baa la sheegaya maarta sidaas weeyaan waana sida loo badan yahay yacni waxa weeyaan xeerkaas iyo maaragtay jajabkaa iyo xoogaagaas maaratay odayaasha ay isku jijabinahayaan intaasaa macnaha waxa weye ay kaga kalsoon yihiin dadweynuhu in ay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka usoo noqdaan sal alla alay slam iyagana xuquuqooda ay ka qaataan halkaan ay ku kala baxaan sidaa daraaddeed bay fitankii bateen oo dhibaatadii badatay oo gacanta la isla gaadho ay badatay oo inaan xukunkii lagu qancin ay badatay leanna waxa weya ilahay jidkiisa haddii laga leexay subxaana wa tacaala haawiye iyo meel xun baa macnaha waxa wey lagu dhacay dhibaatooyin fara badanna waa lala kulmaya oo kuwa maanta inay haystaan su-aasha kale waxay tahay kayfa tuxibu allah warasuulah ilahi iyo rasuulkiisa sead u jeclaanaysaa sead u jeceshaha ilahi rasuulkiisa jacaylka alleh iyo jacaylka rasuulku maxay yihi ma inaad la dhadhawaaqdaa ma inaad xadraysaa ma inaad maaratay aad maaratay aad aada maaragtay aada iska sheegataa muxuu yahay sababtu waxa weeye uxibuhumaa waan jeclaanayaa ilaahay iyo rasuulkiisa biaacatihimaa adeecidda aan adeecaan ku jeclaanaya waitibaaci awaamirihimaa amarkooda oo aan qaato ayaan ku jeclaanaya yani jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulku sheegasho bas ma ah ee waxa weeyaan in aad ilaahay iyo rasuulkiisa aada adeecdo ood amarkooda qaadato jacaylku kaas wey hadduu kaa dhab yahay jacaylkaad sheeganaysa ilahay aada jeceshahay ama rasuulkiisa jeceshahay manhajkoodii iyo qaabkii ay kuu dejiyeen qaado amarkoodii qaab waxay kaa reebana ka hadday kaa dhab tahay weye inaad ilahay iyo rasuulkiisa jecesho laakiin waxa weye waan iska batalaqsanaya xumaan oo dhan baad samaynaya wax iga reebtoon ma jirto haddana ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylkoodaan sheeganaya waa beeman qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha kuwa ilaahay had jecel haddaad tihiin fattabicuunii iraaca yuxbibkum allahu ilaahay baa idin jeclaanaya wayakfir lakum wuuna idiin dhaafayaa dunuubakum dembiyaalkiina idiin dhaafayaa wallahu ilaahayna kafuurun kii dembi dhaafayo raxiimun oo naxay ilaahay haddaad jeceshihin oo idinka dhab tahay inaad ilahay jeceshihiin isoo raaca ilaahay baa idin jeclaanaya subxaana wa ilahay baa idin jeclaanaya wuuna idiin dembi dhaafaya ilahay subxaana wa ilaahayna waa midkii naxariista oo addoomiisa u dambi dhaafayo marka jacaylka alla hadduu kaa dhab yahay iyo jacaylka rasuulku sidiisii raac jidkiisuu madaxa sala allahu calayhi wasalam qabso isaga wadadiisii raac baro barashadaa ka horraysa marka hore markaa kadibna ku dhaqan oo macnaha waxa weye jidkiisa raac maara haddii jacaylku kaa dhabyahay qaala sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynin axaduku midkiin oo imaan dhab a ah lagama helin xataa akuuna ilaa aan ka ahaado axabba ilayhi mid looga kalkacayl badan yahay oo looga jacayl badan yahay oo anugu aan ka ahaado agtiisa mid uu iga jecel yahay min waalidihi waalidkii iyo wawaladihi caruurtiisa iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaanta ilaa uu iga hormariyo aniga amarkayga fulintiisa uu ka hormariyo manhajkayga qaadashadiisa uu ka hormariyo ilmihiisa iyo waalidiintii iyo dadkoo dhan ilaa uu taa iga hormariyo mid idinka idin ka mida muusan i jeclaanin buu rasuulku alai sala alay iimaanna lagama helin iimaanku wuxuu ku xidhan yahay inaad rasuulka sal alla alay wasalam iimaan kaamil ah loola jeedaa iimaan kaamil ah lagama helin ruuxa ilaa uu rasuulka ilaahay cid kasta ka jeclaado waalidiinta ka jeclaado oo uu ka jeclaado rasuulka uu ka jeclaado maarta ilmihiisa ka jeclaado oo dadkao dhan ka jeclaado maarata sidaas wey xataa naftaada waa inaad ka jeclaato jacaylkaasina muxuu kusoo baxayaa oo lagu garan karaa waxaa lagu garan karaa hadday isqabtaan amarka rasuulka sal alla alay slam uu ku siiyey iyo waalidka arrintooda hadday isqabtaan amarka rasuulka waanaad inaad hormarayso in aad caruurtaadii iyo amarka rasuulka hadday isqabtaan waa inaad amarka rasuulka hormarayso xaaskaaga iyo amarka rasuulka amarka rasuulka waa inaad hormarayso taasaa lagu garan karaa inaad rasuulka ka jeceshahay sala allahu calayh wasalam sidaas weyaan iimaankuna midaasuu ku kaamil noqonaya waana iimaanka dhadhankiisa waa middaa iyada hawa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa uu jecel yahay oo cid kasta ka jecel yahay ruuxa iimaanka dhadhankiisa markaasuu helay siduu xadiidkana rasuulka ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam su-aasha kale waxay tahay hal natruku lcamala camalka maka ka tegaynaa wanatakilu makala kala cala alqadar wuxuu ilahay noo qadaray subxaana wa tacala waxaa jirta ilaahay subxaana wa tacaala hadda ka hor intuunasan insaankuba dhalaninba inuu wax kasta u qoray wax kasta uu la kulmi doono in loo qoray baadi hadduu baadiyoobi doono oo shaqi iyo mid ayaan dara noqon doono hadduu saciid noqon doono nin wanaagsan noqon doono ilaahiisa ku xinan haddii uu macnaha waxa weye risqi iyo wuxuu heli doono kasban doono yacni waxa weeyaan cumrigiisu intuu noqon doono waxaasoo dhan horaa loo qoray marka ma ma dhihi karnaa maadaama horeyna loogu qoray wax kasta kolley kolley waxbaa noo qorana wax nagi horaa iska tala saaranaynaa mana camalfalayno ilahi subxana wa tacala u shaqaysan mayno maxaa yeele horuba wax kasta u qoraya saas miyaan odhan karnaa jawaabtu waxa weye laa natruku alcamala camalfalka iyo ilaahay u dhawaanshihiisa iyo shaqada ka tegi aan ilahay subxana watacala ugu dhawaanayno liqowlihi tacaala ilahay baa wuxuu yihi fa amaa man acaa ninkii wax baxsada waataqaa oo ilaahay ka cabsada oo sadaqa rumeeya bilxusnaa jannada rumaysan fasanuyasiruhu waxaan u dhib yarayn doonaa lilyusraa midii dhibka yarayd jannada jidkii loo qaadi lahaa baan udhib yaraan lahayn buyaan udhib yaraynaynaa bu rasuulku sal l macnahaas dadka ahlu jannada waxaa lagu yaqaanaa adduunyada markay joogaan waxaa u dhib yar acmaasha wada wanaagsan ilahay cabsidiisa ku dhaqanka diinta islaamka ilahay isku xidhnaantiisa middaasaa u yar oo kuma adka waana jidkii jannada ay u qaadi lahaayeen jidkaasaa loo sahlayaa salaadaa u fududaanaysa zakadaa u fududaanaysa waxbixintaa u fududaanaysa jihaadkaan ku adkaanaynin wahaakadaa maarata inuu macnaa wax weye ilaahay caabudo wa watacaala uu ku macaansanayo dhib kama dareemaya habeen yaraatay ilahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala waa ruuxa ahlu jannada a tilmaamaha lagu yaqaano wey ruuxa ahlu naarka ana camalkaa xunkaa u macaan camalkaa xunka ah ayaa u macaan zinadii iyo khamradii iyo qaadkii iyo sigaarkii iyo xumaantaas iyo naagaha la kala noqoshadoodii salaamidoodii waxaas xumaantaasa macnaha waxa way loo qurxinaya kuwaasaa loo sahalay ilaahay cibaadadiisa iyo diinta ilaahay inuu ku dhaqmana waxay ku noqonaysaa isagoo la yidhi samada fuul oo kaleeta sawir samada kor oo kaleeta ayay ku noqonaysaa samada dee waxa weye ma kori karo marka waxaad waxay ku noqonaysaa salaada tuko oo kaleeto nin layidhaha samada fuul oo kale say ugu culus ninkaasi tilmaantaas oo kale ilaahay cibaadadiisu ku adkaatay waxay calaamo u tahay inuu ruuxaas uu ahlu naar yahay oo dadkii naarta u yahay maalinka wa qawlihi sala allahu alay waslm nabiguna wuxuu yihi icmaluu camal fala oo shaqaysta oo hadaarina fa kullun mid kasta ruux kastaay muyassarun waxaa loo dhigiiriyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ruuxii naar loo abuurayna camalkii naartaa loo dhib yaraynaya ruuxii janno loo abuurayna camalkii jannadaa loo dhib yaraynaya sidaa daraaddeed camal falabu buu rasuulku yuri sal alay wasalam oo ha ka daarina qadarka ilaahay qorayna ha tala saaranina sidaas sameeya buu rasuulku yuri sal allau alay wasalam waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen saasaa marka loo baahan yahay addoonku inuu ilaahay ku xidhnaado subxaana wa tacaala isla markaa qadarka ilaahay uu aaminsanaado uuna ku dadaalo inuu macnaha jidkaasi ilaahay wa watacaala ee gaarsiinaya jannada inuu ku dadaalo siduu kaa isagaa u qabsan lahaa midkaa xunkaana suu uga lexan lahaa inuu ku dadaalo ilaahayna subxaanahu watacaala addoonka qalbigiisa markuu ka daalacdo inuu hanuun diyaar u yahay oo inuu hanuuno uu rabo oo jidka wanaagsan inuu qabsado oo ilaahay ku xidhmo inuu doonahay qalbigaaga hadduu ilaahay ka arko waa ku hanuunaya subxaana tacala haddiise qalbigaaga ilahay uu ka daalacdo inaad sii jeedo oodan damba ka lahayn ilaahay diintiisa iyo hanuunkiisa markaa ilahay subxaana wa tacala waa laguu sii kabagelinaya maarka shaydaan iyo balaayaa kula xidhiiraysa markaana waa lumaysa ilaahay subxaana wa tacaala hana jidka saxdaana hana tuso awaanka kaleeto waxa weeye awaanka meesha sheekha uu ka bilaabay wuxuu leeyahay assunnatu waalbidca sunnadii iyo bidcigii bidcadii baa la doonayaa inuu kala baro maxaa yeelay maanta waxaa badatay in dad fara badan ay iska sheegtaan inay sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dul sugan yihiin ruuxii macnaha waxa weeye aada garan weydo oo wixii aabayaasha aada ka soo gaadhay ama aada arki jirtay ruuxii garab marana in la yidhahdo waa bidci walow diinta ilahay ba isagu waxa ku sugnaado waxa kaa taxsanaadeen ayaa maanta farabadatay dad fara badan waxaa badatay maanta inay yidhaahdaan waanu wareernay culimadii baana waashay kor baan isugu kaleedhinay inay sidaas yidhahdaan baa dad fara maanta badatay marka waxaa lagu kala barayaa sunnadu maxay tahay bidcadiisa maxay tahay sunadu marka waxa wey waa jidkii nebi maxamed laga soo gaaray sala allahu alay wasalam wixii nebi maxamed samayn jiray ayaa sunada la yidhahda bidcadana waxaa la yidhahdaa wax kastoo ka dambeeyey nebi maxamed oo haddana loola jeedo in ilaah loogu dhawaado subxaana wa tacala marba hadduusan nebi maxamed ogeyn oo saxaabadiisii aysan ogeyn oo gadaashooda shayga la keenay markaa kadib haddana loola jeedo in ilaah loogu dhawaado subxaana wa tacaala shaygaas way shayga bidcada la yidhahda su-aashu waxbay marka uu sheeku isweydiinaya hal fi ddiini bidcatun xasana dadka qaar baa waxay yidhahdaan markaad tidhaahdo war shaygani waa shay bidca xadradoo kaleeto ama mawliidkaoo kale markaad tidhahdo waa bidco rasuulku ma ogeen saxaabadiisuna ma ogeen kitaab alla kuma taalo axaadiista rasuulka laga heli maayo markaad ku tidhaahdo iyo wuxuu ku odhanayaa bidcadu laba qaybood wey bidco wanaagsan iyo bidco xun baa kala jirta mawliidka iyo xadraduna waxay ka mid yihiin bidcada qaybteeda wanaagsan bay ka mid yihin su-aashu waxa wey marka ma bidco wanaagsan baa diinta ku jirta mise bidco oo dhan waa baabil hal fi diini diinta dhexeeda ma ku jirtaa bidcatun bidcadaasoo xasanatun wanaagsan bidco wanaagsan ma jirtaa siday dadkaas sheeganayaan jawaabtu waxa weeye laysa maysan ahayn fi diini diinta dhexeeda maysan ahayn bidcatun xasana bidco wanaagsan waxa la diinta laga heli maayo waddaliilu daliilkuna waxa weeye qawluhu tacaala ilahay odhahdu idii weye alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystiray lakum idinka diinakum diintiinii maantaan idin dhamaystiray buu ilahay wa atmamtu waana kaamil yeelay calaykum dushiina nicmatii aniga nicmadaydii baan idinku dhamaystiray waradiitu waana idinka raalli noqday lakum idinka alislaama islaamnimadii baan idinka raalli noqday diinan diin ahaan idinka raalli noqday diin inaad islaamka ka dhigataan baan ilahay idinka raalli noqday buu lehay laakiin inaad mabda kale diin ka dhigataan raalli idinkama ihi waxaan idinku dhama ilaahay baan diintiini baan maanta idin dhamaystiray buu la odhanay waa waktigii rasuulkeena sal alla alay wasalam waa waayihii ugu dambeeyey noloshii rasuulka sal alla alay wasalam maantaan diintiina idiin dhamaystiray nicmadaydiina dushiina ku kaamil ee lagu ilaha mar hadday diinteenu kaamil noo tahay oy dhammaystiran tahay oo rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam uusan dhimanin ilaa diinta kulligeed uuna soo gaadhsiiyey wixii ka dambeeyey oo markaa kadib lala yimaado diin laga dhiganayahay markaas waa khalad waxayna ka dhigan tahay adigoo beeniyey oo yidhi ilahi subxana wa tacala diinta ma dhamaystira ama nebi maxamed sal lla alay slam tuhmay oo yidhi nebi maxamed diintiina ma soo wada gaadhsiy taasay ka dhigan tahay sidaa daraaddeed ayaa a'immada ah waxaa laga sheegaa inay yidhaahdeen ninkii shay bidcaa la yimaadaayay wuxuu sheegtay inuu nebi maxamed sal alay wasalam uu risaalada khayaabay maalig waxaasha nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam uuna soo gaarsiiyey allahuma fashhad allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu waa kayidhi ilahu ma gaarsiiyey ilahuma raatika unaan gaarsiiye maarta waana soo gaarsiiyey laakiin waxa weeye shaytaan iyo hawo iyo maaragtay inaad naftaada waxay jeclad iska raaxdo ayaa dad fara badan waxay ku xambaareen inay iska bilowdaan waxaan nebi maxamed laga soo gaarin sal alay slm diinna ay ka dhigtaan wa qawli sal alay sl nebiguna wuxuu yihi wa kullu bidcatin bidca oo dhan dalaalatun baadi wey wa kullu dalaalatin baadi oo dhanna fi naari naarta gudaheeda ahaatay bu rasulku sal alay slm u fiirso nebigu wuxuu yihi wa kullu bidcatin bidco oo dhan waxba kama soo reey ma kala qaadin ma odhanin bidcada qaarkeed waan wanaagsan tahay midna waa fiican tahay bal wuxuu yidhi bidco oo dhan waa baadi buu rasuulku yuri sal la alay wasalam baadi oo dhanna naartay gelaysaa buu rasulku yuri sal la alay wasalam yaa lagu khaldin marka yaa lagu odhan xadradu waa bidco wanaagsan oo bidco wanaagsan xaggee ku taallaa wax bidco wanaagsan maba jiraan yaa lagu odhan mawliidku waa bidco wanaagsan maxaa yeelay kulligooda way qirayaan xataa kuwa samaynaya way qirayaan inaan rasuulku sala allahu alay wasalam uusan samaynin asxaabtu inaysan samaynina way ogol yihiin laakiin waxay ku gabaadahayaan oo way odhanayaan bidco wanaagsan wey bidcada wanaagsanna diintu way ogoshahay wax bidco wanaagsan la yidhahdo diinta ku jira ma jiraan bidco wanaagsan mana jirto bidco oo dhanna waa wada baatil iyo baadi wey baadi iyo baatil oo dhan naarkay galayaan buu rasulku yiri sala alay slam waa xadiid saxiix ah axmed iyo keyrkii baana wariyey xadiidka isaga marka waxa weye sidaas weeyaan wamaa hiya albidcatu fi ddiin bidcadu maxay tahay marka waxaan soo ogaanay inaysan bidcadu wanaag iyo xumaan kala kulligeed inay warsan tahay naartana ay wada gelayso maxay tahay marka bidcadii baa la doonaya in laan barano maa hiya albidca maa hiya albidcatu fi ddiini bidcada oo diinta dhexdeeda iyo maxay tahay albidcatu bidco oo fi diini diinta dhexdeeda ahaatay hiya ziyaadatu waa inaad kordhiso fiihi diinta dhexdeeda waa inaad kordhiso wuxuusan nebi maxamed ogeyn waa inaad ku darto aw nuqsaanu ama waa inaad ka dhinto oo xaddii nebi maxamed uu ku ogaa waa inaad ka hoos mariso qaybka goysa maarata waa labadaa midkood ama shay uusan nebi maxamed ogeyn inaad diinta kusoo darto sida xadrada iyo maaragtay mawliidka oo kale nabi maxamed ma ogeyn sal alay wasalam aw nuqsaanu ama waa inaad wixii nabi maxamed uu ogaa sala allahu alayh wasalam inaad ka dhinto wey ood wax ka nusqaamayso qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi munkiran isagoo ku diidan cala almushrikiina gaalada bidacahum bidcooyinkoodii waxay la yimaadeen isagoo ku diidan ilahay wuxuu ku yidhi am lahum ma waxaa u sugnaaday shurakaa'u kuwo wax ila wadaaga aniga kuwo aniga wax ila wadaaga kuwaasoo sharacuu u jideeyey lahum iyaga min addiini diinta xaggeeda uga jireeyey maa lam ya'dan wuxuusan ogolaanin bihi isaga allahu ilahay wuxuusan ogolaanin ma kuwo kale oo wax u jireeyay leeyihin oon aniga ahayn kuwaasoo u jireeya diinta xaggeeda wuxuusan ilaahay idmin subxaana wa tacaala markay dhaqamada kale iyo cibaadooyinka kaleeto iyo waxyaalaha kale la imaanahayana ilaahay ay doonaya ugu dhawaadaan ma waxay leeyihiin aaliha kaleeto ama cidho kaleeto wax u jideeyay leeyihin oon aniga ahayn oo markaa u jideeyay waxaana anugu idmin buu ilahay odhanaya subxaanahu watacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi man axdasa ninkii soo darriya oo ku soo dara fii amrinaa arrinta arrintanadan waa diinta eh haadaa ee kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu celinayaa diinta wanada iyo amarkanaga waxaan kamid mid ahayn ninkii ku soo dara oo kusoo siyaadiyay kaasi waa lagu celinayaa bu rasuulku sal alla alay wasalam gadaal baa lagu tuuraya lagamana aqbalay wax laga aqbalahay ruuxaasi ma jirto oo camalkaa bidcadee uu la yimi ma jirto maarta waxaa u baahan iyadana markaa inaad in la ogaado waxaa u baahan dadka qaarkii markaad tidhaahdo war waa bidco rasuulkuna ma ogeyn kitaab allana kuma yaallo sunno rasuulna kuma yaallo sala alla alay wasalam eenihu iska daa markaad tidhaahdo wuxuu ku odhanayaa saacaddu waa biico iska fur saacad wuxuu ku odhanayaa baabuur la fulo waa biici baabuur ha fuulina lugee saasuu ku odhanaya wuxuu ku odhanaya waxyaala nocaasuu kuusoo deliishanaya marka waxa way taas jawaabteedu waxa weeye bidcada diintuu diiday albidcatu fi ddiin wey bidcada diinta dhexeeda lagu sameeyo waa shayga aad doonayso inaad ilaahay ugu dhawaato sala allahu alay wasalam subxaana wa tacaala rasuulkana aan laga soo gaadhin sala allahu alay wasalam laakiin shaygu hadduu iska adduunyo yahay rasuulku isagaa yidhi sal alla alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunyadiina arrimaheeda idinkaa u aqoon le rasuulku yidhi sal alla alay wasalam idinkaa yaqaan saa doontaa macnaha waxa weeye u qaabaysta oo macnaha hormarisada oo ka shaqaysta laakiin waxa weye qawaacidda guud ee diinta iyada lafteeda inaysan khilaafin baa loo baahay laakiin bidcada la diidan yahay shay uusan rasuulku ogeyn oo adduunyada ka mid a ah, saacadoo kaleeto iyo maaragtay baabuurkaoo kaleeto diyaaradoo kaleeto waxyaalahaasi waa adduunye ogaansho la-aanta rasuulku uusan ogeynna bidcakum waa bidca adduunya wey bidcada adduunyada waa furan tahay laakiin bidcada diinta ah ee ilaahay loogu dhawaanayo diinta dhexeeda lagu sameeyo midaas weeye midda la diidan yahay ee diintu ay diiday taas weeyaan maaragta sidaas weyaan su-aasha kale waxay tahay marka markaan soo ogaanay in bidcada diinta gudaheeda lagu bilowdo leanna bidcada waxay lahay shay la bilowday baa la dhaha shay aada bilaabatay oo lagaga horreyn baa la rasuulkeenana aan laga soo gaaray sal alla alay wasalam su-aasha kale waxay tahay marka hal fi lislaami sunnatun xasana sunno wanaagsani islaamka dhexdiisa ma ku jirtaa nacam haawey fi lislaam islaamka dhexdiisa waxaa ah sunatun xasanatun sunno wanaagsan ba jidayn wanaagsan horumarid dadka loo hormaro khayrka ayaa jirta midaasaa sunnada xasanada la yidhaaha qaala sala allahu alay wasl nebigu wuxuu yihi man sanna ninkii jideeyey fi lislaami islaamka dhexdiisa sunnatan xasanatan yacni sunno wanaagsan jid wanaagsan wanaagsan ninkii dadka u jideeyey falahaa falahaa waxaa usugnaa fala waxaa usugnaaday ajruhaa ajrigeedu leeyahay wa ajru man camila ninkii sameeyey ajrigeedana wuu leeyahay bihaa iyada min bacdihi isaga gadaashiisa ajrigeedu leeyahay ninkii jidkaa uu jiday ee wanaagsan kaga daydo oo isaga camalkaasoo kale sameeyana ajri buu iyadana ku leeyahay ninkii u horreeyaa sameeyey min kayri an yanqusa in iyadoo uusan nusqaaminaynin min ujuurihim ajriyaalkooda shayun shayna isagoon laga nusqaaminaynin min kayri an yunqasa min ujuurihim shay ayagoo mina ninka kaleeto ajrigiisii uusan waxba ka nusqaaminaynin oo kan inta ajrigiisa laga soo qaado qayb kan aan la siinaynin bal mid kasta ilaahay ajri dhammaystiran uu siinayo ayaa ninkii u horreeyey ee macnaha waxa weeye sunnada wanaagsan jireeyey shayga wanaagsan ummadda u hormara ayuu leeyahay maaragtay maxaa loola jeedaa marka sunnada xasanada waxaa loola jeedaa matalan masaajidda maalan laga istaagay dad masaakiina wax loo weydiiyey ruuxa ugu horreeya dadka gacanta wax bixiya ruuxaasa waxaa la ihahdaa sanna sunnatan xasana jid horay u jiraysnaa yuu ummadda u horqaaday ummadda u horqaaday sunnadii rasuulka oo dhimatay sala allahu alayh wasalam oo dadku ay halmaameen ninka soo nooleeyo ummadda mar labaad ku soo nooleeyo tusaay waxa weeye jid baaliyoobay buu ummadda mar labaad u jeexay iyadana ajrigeedu leeyahay ninkii macnaha waxa weeyaan sidoo kaleeto ummadda bara yacni waxa weeye diinta baraay iyadoo markaasi dadku ay jahli ku wada sugan yihiin sanna sunnatan xasanatan jid wanaagsan buu jideeyey macnaha shay diintii ka mid ah oo alla dilay oo dadku ay ka tageen ninkii xusuusiya ama shay ummadda ka wada dhexeeya ninkii u hormaroo lagaga daydo kaasaa loola jeedaa man sanna sunnatan xasan ee ma aha meeshu in bidacadii qaybo ka mid a ah ay sunno xasana noqonayso saas wey xadiidkaana waa xadiid bukhaari uu wariyey wey su-aasha kale waxa weeye sheekhu uu meesha kusoo arooriyey mataa yantasiru lmuslimuuna muslimiintu goormay gargaarsanayaan muslimiintu goormay gacan sarrayn helayaan goormay gaaladooda ka adkaanayaan goormay hogaaminta adduunyada kusoo noqonayaan oo mar labaad ay adduunyada hogaamin doonaan waa goorma jawaabteeduna waxa weeyaan yantasiru lmuslimuuna muslimiintu waxay guulaysan doonaan oy gargaarsan doonaan oo gaalada iyo cadowgooda ka adkaan doonaan idaa rajacuu markay usoo noqdaan ilaa tatbiiqi kitaabi rabbihim rabbigood kitaabkiisa ku dhaqankiisa markay usoo noqdaan ilahay kitaabkiisa ku dhaqankiisa markay usoo noqdaan wa sunnata nabiyihim sala allahu calayhi wasalam sunnada nebiga ku dhaqankeeda markay usoo noqdaan wa akhaduu markaa ay bilaabaan binashri tawxiidi tawxiidka fidintiisa dadkii oo shirkiga looga digo dadkii oo xumaanta looga digo dadkii xadgudubka ilahay xuquuqdiisa ay ku xadgudayaan looga digo taa iyadaa markay bilaabaan oo waxadaruu ay uga digaan dadka min ashirki shirkiga ay uga digaan cala ikhtilaafi madaahirihi muuqaaladiisa kala gedisan muuqaaladiisa kala gedisan ama qubuurta ha noqdo ama gaalo ha noqdo ama xukun kaleeto gaalo laga keensaday ha noqdo ama mid madaxu lacabna ha noqdo wahaa kadaa maaragta waa ciddu waa caddu ay u diyaargaroobaan liacdaa'ihim waa ciddu ay u diyaarsadaan liacdaa'ihim cadowyaalkooda gaalada ay u diyaarsadaan mastadaacu waxay kalaan oo min quwatin xooga waa intaas marka hore waa in la helo dad ku tarbiyooday oo ku dhismay ilaahay tawxiidkiisa shirkiga ka carabkiisa dad qaabkaasi ummad ku dhisanta waa in la helo shirkigana ka fogaatay tawxiidka allana subxaanahu watacaala ku istaagtay isla markaa haddana faafintiisii intay qaaday oo garbaha ku xambaartay faafintii tawxiid ka bilowday maana markii taa hel haddana dhinaca kaleeto ummaddu waa inaysan isdhiganin inta tabarteeda waa inay isu diyaariso inay wax iska dhiciso maarka waa inay diyaarsato wixii hubi heli karto wixii awooday heli karto waxay dhaqaale heli karto waa inay u diyaar garowdo maalinta ay geli doonto dagaalka ay gacanta ay la geli doonto gaalada ay la geli doonto maarka ilaahay wa tacala wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyayow in tansuru llaha haddaad ilaahay u gargaartaan yansurkum ilahay wuu idin gargaaraya wayuthabbit wuuna sugi aqdaamakum lugihiina iyo gomadihiinana ilaahay wuu sugi oo geesiyin buu idinka dhigay gaaladana wuu idinka gargaari waa goorma haddaad ilaahay u gargaartaan wey subxaana watacaala seen ilahay ugu gargaari karnaa ma ilahay waxbaan u tari karna maya ilahay waxba uma tari karna laakiin diinta ilahay haddaad u gargaartaan haddaad ilahay diintiisa ku dhaqantaan ood qaadataan oo noloshiinao dhan aad ku dhaqdaan ood u soo noqotaan oo tawxiidka aad qaadataan oo dhaqanka aad qaadataan oo akhlaaqiyaadkeeda aad qaadataan oo aad siyaasadeeda qaadataan saas haddaad diinta oo dhan u wada qaadataan isla markaa adana aad xil iska saartaan diintan iyadaa inaad u dhimataan oo diintan aad dadka gaadhsiisaan oo aad xambaartaan haddaad xil iska saartaan middaa weeye gargaarka ilaahay subxaana wa tacaala aad u gargaaraysaan taa haddaad la timaadaan oo ilaahay u gargaartaanna rabbi waa idiin gargaaraya isaguna dhinaciisu yani ballanqaadkiisa idinka fulinaya waxa weeyaan gomadihiinana wuu sugi oo fulinimadu idinka saari geesiyin buu idinka dhigay cadowgiinana markaa waad ka dhexdaysa wa qaala ilahay wuxuu ihi aydan ku noqonaya haddana wuxuu ihi ilaahay wacada allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday alladiina kuwa aamanuu rumeeyey kuwa rumaysan wuxuu u ballan qaaday oo minkum idinka idinka mid ah oo wacamilu saalixaati camalka wanaagka la yimi aliimaanu walcamalu saalix iimaan bas ma ah carabkoo afkoo laga sheegto diinta oo la yidhahdo muslim baan ahay keliyata ma ah alimaanu walcamalu saalix ilaahay buu rumeeyey haddana dhaqan buu ka dhigtay diinta islaamka ahay kuwaa iyagaa ilahay wuxuu leeyahay layastakhlifannahum ilaahay wuxuu u dhiibi fil ardi dhulka u dhiibi doonaa dhulka maamulkiisu ilaahay u dhiibi kama staklafa siduu ugu dhiibay alladiina kuwii min qablihim ka horreeyey kuwii iyaga ka horreeyey siduu dhulka ugu dhiibay oo maamulka uu adduunka ugu dhiibay oy ugu taliyeen yuu ilahi subxaana watacaala adduunka dhulka maamulkiisu ku wareejin doonaa walayumakinanna ilaahay wuu makanin lahum iyaga diinahum diintoodii alladii diintaasoo irtadaa lahum uga raali noqday diintii ilahay uga raali noqday islaamka ahaydna in ay ku dhaqmaan ayaga oon la hadadaynin oon la cabsiinaynin oon lagu ciqaabaynin yuu ilaahay subxaana watacaala gaarsiin doonaa diintooda inay si xorriya la ugu dhaqmaan caqiidadooda inay xorriya lagu haystaan yuu ilahay gaarsiin doonaa subxaana watacaala dadka iyaga walayubadilannahum ilaahay wuxuu ugu bedeli doonaa min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan amaan bay uu ilahay ugu bedeli doonaa subxaana watacaala cabsida ay hadda qabaan ee afarta dacmo gaalada ugaga timid ee gaalada kulligeed ay macnaha waxa weye sidii hal xero ay wadaagayaan ay isugu yimaadeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu bedeli doonaa ammaan buu ugu bedeli doonaa yacbuduunanii ha i caabudeen inay icaabudaan daraaddeed laa yushrikuuna bi shay-an ayna ii shariigeen intaasoo dhan ilahi wuxuu u siinayaa oo dhulkan loo siinaya oo diintooda loo makaninaya oo cabsidoodii ilaahay ugu bedelaya amni ugu bedelaya in ay la yimaadaan oo jeedadii loo abuuray oo ahayd ilaahay keligii inay caabudaan cid kaleetana ayna ilaahay cibaadadiisa la wadaajinin subxaana wa tacala dadka sidaa ujeedadoodu ay tahay dadkaa way dadka ilahay dhulka siinaya subxaana wa tacala gaaladooda gaalada ka gacan sarraysiinaya ilaahay subxaanahu watacaala uu yad alculya u samaynayo maarata uu cadowgooda uga gargaarayo waa dadka ilaahay u gargaaray subxaana wa tacaala diinta ku dhaqmay oo iska xil saaray oo maalkooda ku bixiyey oo naftooda ku bixiyey oo u gargaaray midda kuwaa way kuwa ilaahay subxaana wa tacala uu gargaaray oo dhulka uu ilahay dhaxal siinay oo mulkiga adduunka u dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala diintooda uu makarinayo si xorriyadle oo diintooda ay u haysanayaan dadkaas ilaahay uu cabsidooda uu ku bedeli doono amni ugu bedeli doono waa dadka iyagaa wey laakiin ujeeddadoodu waa inay tahay taa iyadaa markay gaadhan inay ilaahay cibaadadiisa ay istaajiyaan dadka ilaahay wax loo wadaajinayana inay dadka iyagaana macnaha ay la dagaalamaan taa iyada awey maarata marka saas wey dadka muslimiinta ah ee maanta jooga ee meel kasta ku ciqaaban adduunka meel kasta oo tagtaba dad muslimiina ayaa lagu ciqaabhayaa oo cagta lagu hayaa sabab taqaanaa sababku waxa weeyaan muslimiintii ilaahay bay halmaameen rabbina markaasuu halmaamay iyaga subxaanahu tacala wuu halmaamay waxay adduunyay doorteen oo diintii alla ku dhaqankeedii bay ka tageen dastuur kale iyo dhaqamo kale qaateen ilaahay markay halmaameenna dantoodiiba ilahay halmaansiiyey subxana wa taala iyagiina waa la iska halmaamay saas weeyaan haddii aan marka usoo noqono ilahay diintiisa dhaqankeeda kusoo noqono qaadashadeeda kusoo noqono u gargaarideeda usoo kusoo noqono oo shaqaynteeda usoo noqono qaaditaankeed usoo noqon intaa haddii aan samayno ilaahay subxaanahu watacaala ballanqaadkiisa waa fulinaya rabbi ballanqaadkiisa kama baxo ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanqaadka ilaahay kama baxo subxaanahu watacaala wuxuuna noo ballanqaaday haddaana dad muslimiin ah inuu noo gargaarayo oo gaalada naga gacan sarraysiinayo noo ballanqaaday laakiin waa goorno waa markaad u gargaarto in tansuru llaha yansurkum haddaad ilaahay u gargaartaan waa idiin gargaaraya subxaanahu watacaala adduunyada marka la doortay ee diinta ilahay laga doortay halaga soo noqdo waa inuu ruuxu uu diyaar u noqdo naf iyo maalba inuu diyaar u noqdo diintan inuu ku horo rasuulkuna sal alla alay wasalam xadiid saxiixa ayuu ku sheegay ida idaa tabaayactum bilciina waahadtum adnaaba albaqar wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzachu cankum xataa tarjicuuna diina haddii aad macnaha waxa weeye aada lo-da dabadeeda qabsataan oo xoolo jir aada iska noqotaan oo ribada aad ku tacaamushaan ribada aad ku tacaamushaan ninkii uu shilin uusan u aabayeelin shirinku meeshuu kasoo gelaya xalaal baa mise xaaraan ba shilina kusoo gala uu qasadkiisu u noqdo sidaa hadduu noqdo oo jihaadka ilaahay daraaddii aad u dhimanaysaan aad ka tagtaan dagaalanka ilahay daraaddii aad u dagaalamaysaan aad ka tagtaan diinta ilaahay difaaca difaacaysaan aad ka tagtaan taa iyadaa haddaad samaysaan ilaahay wuxuu idinku salidayaa cadow idinka xoog badan buu ilahay idinku salidayaa cadowgaa isagaana ilahay idinka qaadi maayo ilaa aad diinta alla usoo noqotaan buu rasuulku ilahi sal lla alay slam ilaa aad diinta ilahay usoo noqotaan ood usoo noqotaan ku dhaqankeedi difaaceeda usoo noqotaan qaadashadeeda usoo noqotaan ujihaadideeda usoo noqotaan xoola ku bixinteeda usoo noqotaan ilaa taa iyada aan laydinka helo ilaahay subxaanahu watacaala dulligaa isagaa idinka qaadi maayo sheekhu marka kitaabka wuxuu ku gebagabeeyey adducaa mustajaab intaynaan middaa iyadaa gelin waxaan dardaaran u dardaarmaynaa dadka muminiinta ah ama rag ha ahaadeen ama haween ha ahaadeen in aan baan bilowno faraarug cusub iyo toosid cusub oo hurdada aan ku hurdno aan ka toosinno noqosho cusub iyo toobadkeen cusub oo ilahay aan usuga keenayno ruuxu waa inuu ka qayb qaato toosintaa ummadda la toosinayo ee hurdaday ku jirta laga toosinayo ee leexashada iyo lumitaanka ay lutay iyo habowga ay jidkii ka habowday lagu soo duwahay ruux kasta waa inuu ka qayb qaato middaa iyada waa in xil iska saarto haweentu waa inay gurigeeda iyo carruurteeda ay xil iska saarto oo ninku waa inuu xaaskiya gurigiisa uu xil iska saaro oo ninka maamulka haya waa inuu dadka u maamulayo xil iska saarta sidaa hadii la waa sidka keliya ee aan ku gaari karno cadaalad walaaltinimo isjacayl nabadgelyo gacar sarayn iyo guul adduunyo iyo aakhare oo aan jannadii alla subxaana wa tacaala galno midda aan ku gaari karno laakiin jid kale oo inoo furan oo aan ku gaari karno adduunyada wanaag aan ku gaari karno dowladnimo iyo qaran aan ku gaari karno ishaysi iyo walaaltinimo aan ku gaari karno iyo cadaalad iyo sinaan jid kale ma jiro oon jidkaa alla ahayn subxaanahu watacaala si kastaoo been laynoogu sheego oo kolba laynoo khayaano oo mar laynoogu yidhahdo hanti wadaag ayaa ah jidka keliya tae lagu gaari karo nabadgelyada wanaagga iyo sinaanta lagu gaari karo haddana aan ku jabno haddana mar labaad layna yidhaahdo yacni waxa weeyaan dimuqraatiyo waa jidka keliya ta ee macnaha yani waxa wey inoogu baaqaya arrintaa iyada ah haddana mar labaad aan ku jabno haddana ma istadxalla ina yidhaahdo waa qabiil iyo nin walba tolkii inuu difaacdo in macnaha waxa weeyaan qaraabada difaacan nafsi inaad gasho iyadana waxa weye mar labaad aan saddexda aan ku jabnaay sidaasi intaasoo jir haddaan marno oon marna gaalada u cararno marna reer galbeedka u carno marna reer bariga u carno marna baan aan meel u fakanaay ilaahay subxaanahu wa tacaala dulliga ina haysta iga kaayo dulliga si keliya aan kaga bixi karnana waa kaas ummadda seedaya sheekha iyo bulshooyinka qaranka intaba inay bulsho celiyadiisa ilaahay subxaana watacaala dhaqankeeda halkaa inaan ilaahay ku xidhanno oo aan qabsanno xarigga ilaahay ee adag midka isagaabaan ku gaari karnaa sinaan iyo wanaag adduunya kaasaan ku gaari karnaa maarata kitaabka marka sheekhu wuxuu ku gebagabeeyey ducadan uu ku magacaabay adducaa almustajaab ducada ilahay uu aqbalaya subxaana watacaala loo baahan yahay urur kasta oo muslima inuu ku dacayso qaala rasuulullahi sal ala sl rsulku wuxuu yihi maa asaaba cabdan addoon ma asiibo oo kuma dhaco hamun murug kuma dhacdo walaa xasanun yani caloolxumad kuma dhacdo caloolxumi iyo murug kuma dhacdo addoonka faqaala markaa uu yidhaahdo allaahuma inii cabduka ilaahu addoonkaagii baan ahay wabnu cabdika addoonkaaga wiilkiisii baan ahay wabnu amatika addoontaada wiilkeedii baan ahay naasiyatii foodaydu biyadiga gacantaaday ku jirtaa oo adigaa gacanta igu haya maadi wuu fulayaa fiya dhexdayda xukmuka xukunkaagaa igu fulaya xukumkaagaa ilaahu igu fulaya cadlun caadil weeyaan fiyi aniga dhexeeda qadaa'uka qadahaagi iyo waxaad xugmisayna caadil buu igu yahay maada ay dulmin as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kasta oo huwa laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo samayta bii aad ku magacawday nafsaka naftaada aada ku magacawday aw anzaltu ama aad kusoo dejisay fii kitaabiga kitaabkaaga aad kusoo dejisay aw callamtu ama aad bartay axada ruux oo min khalqika khalqigaa ka mid aw ista'sarta ama aad la gooni noqotay bihi isaga fii cilmi algaybi cilmiga maqan oo cindaka agtaada ahaa aada kula gooni noqotay ooda kitaabna kusoo dejin cidna aadan u sheegin ilaahu waxaa kugu weydiisanayaa magacaaga isaga ah an tajcala inaad yeesho alqur'aana qur'aankii rabiica qalbii qalbigayga gugiisii inaad ka dhigto qalbigayga gugiisii inaad ka dhigto wa nuura sadrii laabtayda nuurkeeda inaad ka dhigto wa jalaa'a xusnii murugtayda kii faydahay inaad qur-aanka ka dhigto wa dahaaba hamnii murugtayda kii tagsiinahay inaad ka dhigto ilaa hadduu addoonku sidaas ila ducada ku ducaysto addoonkii murugta haysay hadduu ducada ku ducayso adhab allahu ilahay uu ka tagsiinayaa hamahu murugtiisii iyo waxusnahu calalxumadiisii wa abdalahu ilahay wuxuu ugu bedelayaa makaanahu meesheeda farajan faraj buu ilahay u furayaa wa watacala marka waa duca saxiix way xadiidkaasi axmed baa wariyey ducadaa iyadaa marka waxaa loo baahaya dadka muslimiinta inay bartaan oy ku ducaysaan khaas ahaan in ummadoo dhan loogu duceeyo oo ilahay subxaana wa tacaala inuu gadaal noo celiyo diintiisa nagu soo celiyo aan ku ducaysano oo ilaahay subxaana watacaala inuu dhibka khaaska iyo midka caamkeena haystaba nagaga saaro middaa iyada inaan ku ducaysano weeyaan oo macnaha waxa wey kitaabka sheekhu uu ugu khatimay ruuxa muslimkaana inuu xifdiyo aad bay ugu fiican tahay ducadan oo kaleeto oo markaa ku ducaysto rabbigii uu ku weydiisto wa watacaala intaas ayaa maaragtay kitaabkii magaciisu u ahaa khud caqiidataka min alkitaabi wasunati saxiixa halkaas ayuu ku gabagaboobay intaas ayuuna ku egyahay wixii ilaahay naga garansiinaya subxaana wa tacaala intaa ayuu noqday casharkii saddexaad ee kitaabka aan macnaha kaga hadlaynay halkaa ayuu ku egyahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu annaga nagu anfaco awalan inta dhegaysatana uu ku anfaco nagana dhigo miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana hadalka kuwa dhegaysta kiisa wanaagsanna raaco inuu naga dhiga ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay xaggiisa noo celiyo oo ummadda xaggiisa u celiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala mar labaad uu ummadda u soo celiyo hogaankeedii adduunka ay hogaaminaysay iyo cizigii muslimiinta iyo sharaftoodii mar labaad inuu ilaahay soo celiyo subxaana wa tacala ayaan ka baryaynaa intaas ayaan ku gabagabayneynaa wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam